الحمد لله على آلائه والشكر له على جميل امتنانه وكريم عطائه والصلاة والسلام على على سيد رسله وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه وعلى آله وصحبه سادات أوليائه والتابعين لهم المقيمين على السبيل واقتفائه إلى يوم لقائه جل جلاله أما بعد waxaynu in sha allahu tacaalaa maanta ama caawa oo habeen isniina ah ama habeen nacam isniina taariikhda hijriguna ay tahay laba-iyo tobankii bishii muxaram kun afar boqol laba iyo afartan aynu halkan ka bilaabaynaa kitaabkani matnu abi shujaac ama gaayat اlikhtisaar loo yaqaano ee uu leeyahay alimaam alqaadi alcalaama alfaqiih abu shujaac axmed bn اlxusein ibn axmed alasfihaani raximah اllahu tacaala kitaabkaas oo noqonaya silsiladii aynu wadnay ee fiqhiga ahayd kitaabkii saddexaad kitaabkani waa kitaab mutaqaddim ah ama horeeyey oo musanifka ama imaamka qoray raxmatullaahi calayhi uu noolaa qeyb ka mid ah qarnigii shanaad iyo horaantii qarnigii lixaad waxaa dhalashadiisa lagu sheegaa afar boqol saddex iyo soddon alimaam alxaafid abu طaahir الsilafi raxmat ullaahi calayhi waxa uu sheegay inuu la kulmay shan boqol markii hijradu ay maraysay waxaanu tilmaamay intaa kadibna inuu muddo sii noolaa markaa uu la kulmayna uu u sheegay ilaa afartan sannadood inuu madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu dhigayey taas markaa waxay tusinaysaa musanifku raximah اllahu tacaala markaa uu la kulmayey alxaafid abu طaahir الsilafi inuu nin weyn ahaa oo haddii laga soo qaado inuu afar boqol iyo saddex iyo soddonkaa la sheegay uu dhashay dee waxa uu noqonayay toddobiyo lixdan jir muddo kalena musanifku waa sii noolaa qaarkood waxay sheegaanba inuu mucamar ahaayoo ilaa boqol iyo lixdan ay da'diisu gaadhay laakiin arrintaasi sugnaanshaheeda waxbaa ku jira oo aada uma cadda ama ariiqa ariiq markaa waadixa oo ay ku sugan tahay lama hayo laakiin qaarkood baa sheegay dhimashadiisu inay shan boqol iyo saddex iyo sagaashan ahayd markaa boqol iyo lixdan jir buu ku dhintay ay noqonayso calaa kulli xaal imaamku inuu mucamar ahaayoo cimriga ilaahay subxaanahu wa tacaala u dheereeyey waa ay sugan tahay laakiin inta uu cimrigiisaasi gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyuunbaa og imaamkaasi qaadi buu ahaa oo yacnii dadka ayuu kala xukumi jiray nin caalimahoo faqiih weyna yuu ahaa waa ka abu tahir asilafiile afartan sannadood ayaan fiqhiga shaafici dhigayay buu yidhi dabadiina haddana markaa dabadeedna muddo ayuu sii noolaa imaamkani kutub dhowra baa loo sheegaa waxaa se caan baxay oo aad loogu intifaacay kitaabkiisan kooban ee gaayat اlikhtisaar loo yaqaano gaayat اlikhtisaar yacni waa soo koobidda heerkii ugu dambeeyey soo koobidda fiqiga la soo koobayo halkii ugu hooseysay ee aan waxba laga sii yarayn karin bay noqonaysaa macnaha gaayat اlikhtisaar kitaabkaasi shuruuxdiisu aad bay u badatay walow aada mooddo qarnigii sagaalaad iyo qarnigii tobnaad in shuruuxdiisu uun ay badankeedu uu ahaa oo intii ka horreysay aanu shuruux badan yeelanin musanifku saynu sheegnay qarnigii lixaad horraantiisii yacni shan boqol iyo siyaado yuu dhintay qarnigaa lixaad sharax kitaabka loo sameeyey ma kolley anigu kuma istaagin ama wax sheegaya ma arag sidoo kale qarnigii toddobaad lix boqol iyo siyaado iyadana wax sharaxa oo kitaabkan loo sameeyey ma arkin sidoo kale qarnigii sideedaad yacnii toddoba boqol iyo siyaado iyadana ma arag laakiin qarnigii sagaalaad yacnii siddeed boqol iyo wixii ka dambeeyey ayaa shuruuxdiisu aada u badatay qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaad shuruuxda laga qoray aad bay u badnayd waliba rag acyaan ahaayo de wax weeye aimo la yaqaano oo caan aha ayaa shuruuxda ka qoray waxaana kamida ah shuruuxda markaa ugu caansan sharaxa aynu insha allahu tacaala isaga ku xigsiin doono ee ibnu qaasim alghazi soomaaliduna ay qaasimiga u taqaano sheekhaasi sagaal boqol iyo sideed iyo toban buu dhintay dadkii markaa sharaxay buu ka mid ahaa waxaa ka mid ah ragga caanka ah ee sharaxay alkhaiibu shirbiini sheekha muqni muxtaajka minhaajka sharaxa leh isaguna kitaab weyn aliqnaac la yidhaahdo ayuu ku sharaxay culamo fara badan yaa qarnigaa sideedaad ee qarnigii sagaalaad iyo qarnigaa tobnaad sharaxay intii ka dambaysayna matnigu markaa wuxuu noqday mid aad loo ictimaado oo dalabatulcilmiga bilowga ah loo dhigo sidii labadii kitaabee hore aynu u kitaabkan isagana qaabkii oo kale ayuun baynu u dhigi doonaa masalada uu sheekhu sheego wixii ay caddayn ama u baahan tahay sharaxaad waynu sharaxi doonaa xagga adilada xoogga saari mayno oo wakhtigeedii lama gaadhin sidoo kale masaa-isha kitaabka wixii ka dheeri ah ee sheekhu aanu ka hadalla iyadana haddii aanay daruura keensanin ama xaajada loo qaba aanay aada u daraanin waxba imika iyadana isku hawli mayno sheegiddeeda wuxuu uhi musani alxamdu lilahi bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahu عalى sayidina muxamedi muxamedi الnabiyi waaalihi الطaahiriina وصaxaabatihi ajmaciin qaala alqaadi abu shujaaci axmed bn اlxuseyn bni axmed kolley halkaas dabcadan aan haysto oo hadda maktabat nuura kolley dabcaad badan baa kitaabku leeyahay dabcada ugu fiicani waa dabca daari اlminhaaj kolley aniguna saan filayay aan haystay laakiin hadda aan maktabadaydii ku arki waayey deetana aan ka imid dabcaddaas dabca daari اlminhaaj dabcadda ugu fiican weeyi muqadimo fiicanna way u sameeyeen kitaabka dabacaadkiisa kale kolley khaladaadku waa iskaga badan yihiin marka iminka halkan abu shujaac axmed ibn اlxasan baa qoran waa ibn اlxusein weeyi ibni axmed alasfihaaniyu raximah اllahu tacaala waxa uu leeyahay sa'alanii waxa i weydiiyey bacdu اlasdiqaa'i xafidahum اllahu tacaala saaxiibbada ragga aanu asxaabta nahay qaarkood allaha xifdiye an acmala mukhtasaran fi lfiqhi inaan qoro ama aan sameeyo kitaab kooban oo fiqhiga ah calaa madhab اlimaam الshaaficiyi radia allahu tacaala canhu oo aan ka qoro ama aan ku saleeyo madhabkii imaamkii maxamed ibni idriis ashaafici raxmat ullaahi alayhi wa radya canhu alayhi raxmat ullaahi tacaala calayhi waridwaanuhu ilaahay naxariistiisa iyo raalli ahaanshihiisu korkiisa ha ahaadaane fii gaayati اlikhtisaari kaas ama mukhtasarka kitaabkaa kooban oo soo koobid halkii ugu dambaysay ka jooga wa nihaayat اliijaazi iijaaz waa hadal yarayn ama hadal koobid hadalka oo la koobana halkii ugu dambaysay ka gaadhsiisan liyaqruba si uu ugu dhowaado cala almutacalimi qofkii baranayay darsuhu dhigashadiisu wayashula ay ugu fududaato cala almubtadi'i qofkii bilowga ahaa xifduhu xifdintiisu korka qabashadiisu wa an ukhira fiihi in aan badiyo kitaabka dhexdiisa min ataqsiimaati qaybaha ama qaybinta aan qaybinayo axkaamta ama masaa-isha baab walba wa xasri اlkhisaali iyo koobida aan koobayo khasladaha iyo arimaha baab walba hoos imanaya khisaasha waxaa loogala jeedaa baabkii maalan dee masaa'il ama arrimo ayuu koobsan maalan weysadii oo kale furuud bay inuu tirada sheego waa intaasoo far deetana waxbadxabadana u sheego shuruuddeedii maalan haddii loo baahdo kitabka inkastoo aanu sheegaynin la yidhaahdo intaasoo shardi bay weysadu leedahay salaaddu intaasoo sunnay leedahay oo tiro lagu sheego wixii xasriga saasuu ugala jeedaa marka af soomaali dee koobid uunbay noqonaysaa marka yani waxa wey in tiro lagu koobo in shaygii tiro lagu koobo iyo xasriga maanta loogala jeedaa alkhisaalna waa kuwa aynu sheegnay hadday shuruud tahay hadday arkaan tahay hadday sunayaashii tahay wax walba inuu tiro ku sheego oo uu markaa waxa weeyaan waa taa iyo taa iyo taa iyo taa haddana oo aan idhaahdo maxaa yeelay taasi qofkii arrintii way u soo dhaweynaysaayoo imise sunay leedahay weysadii marka la idhaahdo intaasay leedahay deetana uu markaa tiriyo imise farad bay leedahay waa intaa tiradeedu deetana loo markaa xabad xabad haddana loogu sheego fa ajabtuhu ila daalika arrinkaa waan ka yeelay buu yidhi aaliban lihawaabi aniga oo ilaahay ka dalbaya oo ka rajaynaya abaalmarin raagiban ila اllahi tacaalaa ilaahayna weydiisanaya fi اtawfiiqi lisawaabi inuu waafajiyo sida toosan innahu calaa maa yashaau qadiirun ilaahay waxallo wixii uu doono mid awoodo weeyi oo wax aanu markaa uu ka markaa caajiziyayo ama uu ka itaalgabaya aanay jirin wa bicibaadihi latiifun khabiirun addoommihiisana mid markaa ogsoon oo aqoon badan ula weeyi wuxuu sheekhu halkan inoogu sheegay sababtii ku kaliftay kitaabkan inuu qoro sababtaa wuxuu ku sheegay sheekhu su-aal iyo codsi uga yimid asxaabtiisa qaar ka mid a ah. taasi markaa ina tusinaysaa sheekhu raximah اllahu tacaala makaanadii cilmiga uu kaga sugnaa maxaa yeelay dadkaas u soo jeediya kitaabka qor yidhi dee cilmi iyo aqoon bay bidayeen sidaa daraaddeed bay uga codsadeen inuu kitaabka qoro waxaa kaloo ina tusinaysaa in codsi qof ka yimid ilaahay ummad dhan uu ku anfici karo oo ninkaas qofkaa ka codsaday ee yidhi sheekh maad kitaab noocaasa qortid sheekhiina markii u jawaabay dee su-aashaa ummad fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfacay oo kitaabkaasi ilaa intii musannifku uu qoray ilaa yowminaa haada soo dhiganayey oo soo akhrisanayey oo cilmigiisa ka faa'iidaysanayey markaa khayrku qofka samaynaya oo keliya kuma koobne eh qofka sababtii isaga laftiisu la imanaya dee waa uu qeyb buu ku leeyahay oo ninkii markaa su-aashaasi soo jeediyey ajriga musanifka u soconaya ilaa qiyaamu saacaha in allahu tacaala isaguna waxbuu ku leeyahay maxaa yeelay isaga ayaa codsiga soo gudbiyey oo sabab u ahaa in sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu kitaabkan qoro waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay kitaabkiisani dariiqada uu ku soconayaa inay tahay dhowr arrimood arrinka koobaad horta madhabka imaam shaafici inuu ku salaysan yahay oo fiqiga meeshan ku qorani uu yahay fiqigii imaam shaafici raximah اllahu tacaala madhabkiisa lagu saleeyey iyo sidii isagu uu markaa u arkayey ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa muraadkooda waxaa kaluu inoo sheegay in dariiqada uu ku soconayaa ay tahay inuu aada u koobo oo kitaabku aanu hadalkiisu badnaan doonin sidaa daraaddeed aan la odhanayn masale heblaaye iyo masale heblaaye iyo masale heblaayuu ka tegey oo aan lagu qabsanaynin maxaa yeelay marka horeba wuxuu ugu talagalay inuu masaaisha ugu muhiimsan ee qofka bilowgii u baahan yahay uu maaragtay waxa weeye ku sheego sidoo kale waxaa kitaabka uu ugu talagalay musanifku raximah اllahu tacaala qofka fiqigii bilowga ku ah inuu markaa isagu uu dhigto sidoo kale uu xifdiyana oo korka uu ka qabto inta badanna culammadu mutuunta iyo kutubta kookooban waxay u qori jireen in markaa dadka alabada ah ama ardayda dalabatulcilmigu ay xifdiyaan oo ay korka ka qabtaan waxa kaloo uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu qaab markaa waxa weeye uu wax qaybinayo oo uu kala qayqaybinayo masaaisha si markaa ardaygu si fudud ugu fahmo baabkii baabkii marka laguu qayqaybiyo oo intii isku egba qaab gaara lagaaga dhigo oo waxa weye magac gaara loo sameeyo qayb gaar lagaaga dhigo si fiican baad baabkii u sawiranaysaa laakiin hadii masaaisha isha laysku dhex daadiyo oo aan waxba la kala saarin waxaa markaa dhici karta in meel loo socdo aad kala garan weydo labada masale isku xiga calaaqada ka dhaxaysaba aad fahmi weydo laakiin marka baabkii lagu qaybiyo waxaan baabkan gebigiisuba waa intaasoo qaybood lagu yidhaahdo deetana qaab qaybtii koobaad intaasoo masalaa ku jirta tanna intaasaa ku jirta tanna intaasaa ku jirta lagu yidhaahdo si fudud ayaad baabkii u sawiranaysaa sidoo kale haddana qayb kastaba in iyada lafteedana tiro laguugu koobo wixii ku jiray iyada lafteeduna waa xagga markaa tafanunka iyo farshaxannimada qoraalka kitaab markaad qorayso waa nooc markaa farshaxannimo ah oo ardaydiina wax badan u soo dhowaynaysa kitaabkiina qurxinaysa intaaba musanifku raximah اllahu tacaala isagoo markaa su ku daray yani saa'ilkiibaa qaab noocaasa inaan wax u qoro iga codsaday buu leeyahay sidaas markuu yidhi faajabtu ilaa daalika anna arrintaa waan ka yeelay markaa idan kitaabku manhajka iyo ariiqada noocaasa iyuu ku socon doonaa weeye aaliban lihawaab ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ka dalbayaa buu leeyay markaa abaalmarin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iga siiyo kitaabkaa inaguna waynu u rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala musanifka uu khayr badan iyo abaalmarin ta ugu qiimo badan uu ka siiyo raagiban ila allaahi tacaala buu yidhi ficilka ragiba macnayaal dhowra u imaadaa hadii xarafka jar ee ilaa uu ku gudbo su buu noqdaa marka raib ragibtu ila allaahi ilaahay baan ka dalbay oo aan weydiistay bay noqonaysaa marka raagiban ila اllahi tacaala fi اtawfiiq waxay markaa noqonaysaa anigoo ilaahay weydiisanaya waafajin inuu sida sawaabka sida saxda ah uu iwaafajiyo inahu calaa maa yashaau qadiirun ilaahay wax kastoo uu doono wuu awoodaa calaa maa yashaau markani wuxuu doono ilaahay wuu awoodaa macnaheedu maaha wixii aanu doonin ma awoodo laakiin dee awooddii waxay macno badan samaynaysaa waa marka wixii la doono haddaan la doonin dee wixii la samaynba maayo hala awoodee saasaa marka calaamaa yashaau loo leeyahay macnuhu ma aha wixii aanu doonaynin ma awoodo oo intaas markaa lagu qaydaya ma aha wa bicibaadihi latiifun khabiirun ilaahay addoommihiisa mid markaa aqoon xeel dheer ula weeyi oo markaa og latiif iyo khabiir labadooda laba magac oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo markaa aad isugu dhow qaarkood waxay idhaahdaan midna wuxuu ka hadlayaa cilmiga guud ee waxyaalaha muuqda loo yeesho midna waxyaalaha bawaatin alumuur iyo waxyaalaha markaa qarsoon aqoonta iyo cilmiga loo yeesho iyuu ku saabsan yahay almuhim waa laba magac oo isu dhow oo labada mid waliba uu sheegayo aqoon markaa xeel dheer waxaa kaloo latiifta loo isticmaala xagga naxariistana waa loo isticmaalaa mid markaa u naxariis badan oo u dhibirsan iyadana way noqotaa wuxuu ihi musanifku kitaabu ahaarati halkan sidii aynu horena usoo sheegnay aimadu raximahum llahu tacaala fiqigii dee afar qaybood bay u qaybinayaan qeybta koobaad waxay noqonaysaa cibaadadii qeybta labaadna waxay noqonaysaa mucaamalaadkii ku tacalluqayay maalka iyo adduunka qaybta saddexaadna qoyskii iyo axkaamtiisii bay noqonaysaa qaybta u dambaysaana dhibaatadii la kala geystay iyo maaragtay waxa weeye eh, jinaayaadkii ama gafafkii iyo wixii ka ratibmayey iyay noqonaysaa iyo kala xukunkii dadka la kala xukunayay iyo markhaatiyadii loo baahna iyo saasay noqonaysa marka cibaadaadkaa la soo horreysiiyaa sharafta ay leeyihiin daraaddiid sharafta ay leeyihiin ay cibaadaadku leeyihiin daraaddeed iyo sida oo kale de baahida loo qabo oo ka badan baahida loo qabo qaybaha kale maxaa yeelay cibaadadii qof yar iyo qof weyn waa loo baahan yahay oo qof yar iyo qof weyniba waa cibaadaysanayaan qof markaa maal haysta iyo qof aan maal haysanba way cibaadaysanayaan ku qaangaadha iyo ku aan qaangaarinba way cibaadaysanayaan laakiin mucaamalaadkii maalkii de waxa weeye dad fara badan oo aan maalba lahayn baa jiro oo laga yaabo inaanay wax badan uga baahanin kuwo caruuraaba jiro oo aan iyaga looba ogolayn mucaamalaadkii maaliga ahaa saasaa markaa cibaadaadka looga soo horreysiiyey qaybaha markaa maalka ku tacalluqana waxaa laga soo hormariyey qaybihii kale oo iyagana baahida loo qabo ayaa ka badan baahida kuwa kale loo qabo qofkii markuu sidaa u qaangaadhaba dee waxa weye xoolihiisiibaa loo dhiibaya loo gacan gelinayaa ku tasaruf la odhanayaa markii uu markaa isagu dee rabitaankiisa ku guursan karana isagaa guursan doona oo qoyskii mar dambe samayn doona laakiin wuxuu u baahi badan yahay maalkii isagaa ku soo horeyn tasarufaadkii maaliga ahaa yaa ka horeynaya guurkii iyo caailadii qoys markaa samayntii markaa kadib markaa qoyskii u baahanayaa waxaan markaa jinaayaadka iyo eh, gafafka ku saabsanna dib loo dhigayba iyada eh, iyadoo markaa de waxa weeye qofkii muslimka ahaa uu asalku yahay inaanu dhibaatooyin geysaninoo wax markaa xad ku waajibiya iyo wax markaa qisaas ku waajibiya wixii lamidka ah in aanu ku dhicin iyaaba asalah marka iyaduna markaa baahidii loo qabay inay markaa yaraanayso oo ay xagga dambe marayso ayaa markaa munaasib noqotay cibaadaadkii markii la soo horreysiiyeyna sidii ay haddana u kala mudnaayeen baa loo kala horreysiiyo salaadii oo kuwa kale ka mudan baa la soo horreysiiyey salaadii hadaba iyadii dee shuruud iyo axkaam bay leedahay tahaaradu waa shardi ka mida shuruudii salaada sidaynu kitaabadii hore ku soo aragnay laakiin waa shardi axkaamtiisu iyo hadalkiisu uu badan yahay saa daraaddeed waaba soo horreysiiyey xadiikiina waaba ku sugnayd de waxa weeye inuu yahay miftaaxii salaada ama markaa waxa weeye furihii salaada inuu inay tahay markaa ahaaradu furihii markaa salaada sidoo kale waxay yidhahdaan culammadu waxaa ardayga lagu baraarujinaya markan kitaabu tahaara lagu bilaabayo in qofka markaa la dareensiiyo inuu isdaahiriyo intaanu cilmiga gelin xisi ahaanna uu isu daahiriyo uu dahaaro qaato waa nabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa waxaan nacay inaan ilaahay xuso aniga oo aan dahaaro ku sugnayn marka qofkii inuu dahaaro qaato markii cilmiga iyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gelayo iyaa qofkii lagu baraarujinayaa sidoo kale qalbigiisana inuu daahiriyo oo dahaaradu waa laba oo dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya mid muuqato oo dee arkayo oo waa weysadii iyo xadakii najaasadii in layska daahiriyo waa dahaaro muuqata iyo dahaaro qarsoono ee waxa weeye qofku inuu qalbigiisa daahiriyo ah marka markuu qofku cilmigii gelayo inuu labadii ahaaraba la yimaado qalbigiisana uu wanaajiyo iyaa muhiima ahaaradu waa masdar ficilkeeduna uu yahay ahara iyo ahura labadaba waa loogu dhawaaqaa aahir buu noqday weeyi markaa ahaara waxa weeye waa aahir noqosho inuu shaygii aahir noqdo waxaase maanta loo jeedaa tahiirkii ama wax daahirintii waxyaalaha wax lagu daahiriyo waxa ugu muhiimsan oo ugu mudani waa biyaha biyihii buu inoo horreysiiyo wuxuu yidhi anwaacu lmiyaahi biyaha qaybahoodii almiyaahu biyihii alatii yajuusu tahiiru bihaa wax lagu daahirin karaa sabcu miyaahin toddoba biyood weeyi almiyaah waa jamcu maa weeyi maa jamciisii weeyi oo maa ayaa asalkiisu waxay ahayd baa la yidhaahdaa mawahun mawahun miim iyo waaw iyo ha kadib baa markaa qolyihii sarfiyiintu ee maarata cilmiga sarfiga yaqaanay waa fahmayaani waawdii baa alif loo bedelay cilad sarfi oo keensatay awgeed maahun bay markaa noqotay markii maahun ay noqotay hadii oo alif ka dambaysana hadu sideedaba marka waxa weeye waxay leedahay sifo khafa la yidhaha iyo qarsooni waa xaraf daciifa marka qarsooni baa looga baqayo waa la bedelo hamze ayaa loo bedelay maa unbay markaa noqoto marka markii la jamciyo laakiin way iska soo noqonaysaa hadi oo adiga markaa waxa weeye amwaah bay noqonaysaa miyaah marka la yidhahdana waawdii lafteedii ya baa loo bedelayaa oo kasrada ka horeysa daraaddeed haddaba miyaah waa jamcu maae biyihii alatii yajuusu tahiiru biha in wax lagu daahiriya ay bannaan tahay sabcu miyaahin toddoba qaybood weeyi maau samaai biyihii cirka ka soo da-ay markaa roobka wa maau lbaxri biyihii badda wa maau nahri biyihii webiga wa maau lbi'ri biyihii ceelka ama maarata waxwya soo maaxday ceelka ka soo maaxday wa maau biyihii ishii markaa dareeraysay wa maau biyihii barafka ka markaa dareeray wa maau lbaradi iyo biyihii iyaguna ee barafkan cirka ka yimaada ka markaa dareeray wuxuu yidhi sheekhu biyaha lagu dahaaro qaadan kara ee kownka ka jiraa waaba toddobadaa qaybood waayo biyihii ama cirkay ka imanayaan ama dhulka wixii cirka ka yimid dee waxay noqonayaan biyaha roobka iyo biyaha beradka beradku waxa weeye roobkan dhagaxyaalaha aynu nidhaahno dhagaxaantan la socdaa berad la yidhaahdo ee barafkana aynu nidhaahno barafkaasi dee haddii uu dareere isu bedelu biyo noqdo u biyoobo de waa biyo lagu dahaaro qaadan karo wey markaa kaa berad baa le labadaasiba dee cirkiibay ka imanayaan dhulkiina biyihii badda iyo biyihii webiga iyo biyihii ceelka iyo biyihii isha iyo biyihii barafkii dhulka iska yaalay meelahaa barafku iska jiifo wixii isag iyagana ka dareeray kuwaasoo dhanba waa lagu dahaaro qaadan karaa biyo lagu dahaaro qaadan karo iyay dhammaantood yihiin markaa biyihii ama cirka ha ka yimaadaan ama dhulka ha ka yimaadaane wixii magacaa biyo lahaa ee magac kale aan lahayn ee haddii lagu weydiiyo aada waa biyo uun ku jawaabaysay oo gebigooduba toddobadaa qaybood uu noqonaya dhammaantood waa wax lagu dahaaro qaadan karo uma almiyaahu calaa arbacati aqsaamin haddaba haddana biyihii afar qaybood weeyi buu yidhi طاahiru muطahiru غayru makruhin ay اqismu اأwalu qaybta koobaad maaun طaahiru waa biyo طaahiro oo iyagu laf ahaantooda u طaahira oo nijaas ahayn muطahirun sidoo kale biyo wax daahirinaya oo wixii nijaasta lahaana nijaasadii ka goynaya oo daahirinaya ah biyahaasoo khayru makruuhin aan ahayn kuwo la karaahiyaystay isticmaalu hayru makruuhin isticmaaluhu biyahaasoo isticmaalkoodu aanu ahayn kuwo la karaahiyaysta ku la wa huwa biyahaasi haddaba almaau lmuطlaqu waa biyihii biyo uun la yidhi almuطlaq yacni waxa weeye aan wax lagu xidhin ee la sii daayo biyo uun la yidhi oo haddii lagu weydiiyo waxaan waa maxay lagu yidhaahdo jawaabta saxdii ay noqonayso uun waa biyo oonad wax kale ku ladhaynin kuwaas ayaa waxaa la odhanayaa waxa weeye waa maaun aahirun muahirun hayru makruuhin isticmaaluhu waa biyo aahira muahirna ahoo wax daahiriya isticmaalka la isticmaalayaana mid markaa la neceb yahay aanu ahayn hal shardi un baynu ku dariyo waa in biyahaasi aanay markaa kululaan oo qoraxdu aanay kululaynin waa kan inoogu dareeyo yihi wa aahirun biyo daahira waa qeybtii labaade muahirun waxna daahiriya makruuhun isticmaaluhu adeegsigiisa isticmaalkiisuna uu yahay mid la karaahiyeysanayo wa huwa biyahaasi almaau lmushamasu waa biyihii qoraxda loo dhigay ee qoraxdu ay ku dhacday qoraxda loo dhigay ay culimmadu leeyihiin in qoraxda loo dhigaa khasab maahe inay qoraxdu ku dhacdo un hadday doonaan yaan bani aadamba u dhiginoo aan looba qastin in la dhigo laakiin haddii ay maalan meel iskaga urureenoo ay markaa roobkiiba ka hadheen ay meel kaga hadheen deetana qoraxdu ay ku dhacday oo ay kululaysay iyaga oo markaa weel ku jira weel bay iska maaragta waxa weeyaan ku dhaceen qoraxdiibaa ku dhacday kadibna way kululaadeen biyaha noocaasi way soo gelayaan markaa mushamas mutashamis baaba ka fiicnayd bay qaarkood yidhaahdaanoo yacnii waa biyihii qoraxdu ay ku dhacday uun ama bani aadam ha u dhigo ama yaan loo dhigine haddaba biyaha qoraxdu ay ku dhacday ee kululaaday haddii ay weel ku jiraan weelkaasina aanu weel dahab ama fido ka samaysan ahayn uu yahay weel macdan kale ka samaysan sida nuxaastii iyo jaandigii iyo waxyaalihii la midka ahaa kuwa hadduu weelku ka samaysan yahay oo qoraxdii ay ku dhacdo oy kululaadaan markaasay makruuh noqonayaan oo laga fiican yahay waa biyo daahira waxna way daahiriyaan laakiin lama jeclaysto inaad isticmaasho haddaad isticmaashona salaaddii way ku asaxaysaa laakiin waa laga fiican yahay sababta looga fiicnaadayna waa xag caafimaad oo caafimaad ahaan yaa lagaaga baqanaya inay dhibaata kaa soo gaadho waxaa kale oo lamida mida biyihii xoogga u kululaa iyo kuwii aadka u qaboobaa labadaasina iyana halkanay soo gelayaanoo makruuhaah iyay noqonayaan oo iyaga laftoodana dee ama dhibaato inay kaa soo gaadhaaba laga baqan biyihii kululaayoo kale ama inaad gacmihii iyo xubnihii kala cararto oo aad weysadii iyo mayrigii sidii fiicnaydee waxa weeye waa maaragtay ahayd inaad si waafiya xubnaha u wada gaadhsiiso yaa laga yaabaa in la waayo oo maadaama ay aada u qabow yihiin aad xubnihii kala yar boodayso ood kala cararayso deetana waafaj inaad waafi ka dhigto weysadii ood xubnihii si fiican u wada gaadhsiiso ayaa meesha laga yaabaa inay ka baxdo saasaa iyadana loo karaahiyeysta wa aahirun hayru muahirin nooca saddexaad waxa weeye biyo iyaguna daahira laakin hayru muطahirin aan waxba daahirinaynin wa huwa kaasi almaau اlmustacmalu waa laba qaybood qaybta koobaad almaau اlmustacmalu waa biyihii la isticmaalay maxaa loo isticmaalay waxaa loo isticmaalay dahaaro ayaa mar hore loo isticmaalay haddii biyaha la isticmaalo oo dahaaro loo isticmaalo ahaaradaasi ama tii nijaasada ha noqoto ama tii xadaka waanaynu soo fahnay ada iyo iyo maarata waa najaasa waxa ay kala yihiin haddii najaaso lagu dhaqay biyihii iskaba hadday doonaan daahirba ha noqdaan mar labaad lama isticmaali karo mudahir ma noqonayaan sidoo kale hadii xada lagu zuuliyey qof muxdita ama xadadkiisu ha weynaado ama ha yaraadee haddii xada uu iskaga kor qaado iskaga zuuliyey mar labaad lama isticmaali karo hadii mar labaad la isticmaali karayo de aygii najaasadiisa la yihi toddoba jeer ha la dhaqo waxba biyo kale umaa doonteena intood biyo hal mar ku maydho ood weel kaga shubtun baad haddana ku celin lahayd isla iyagii ood hadana ku celin lahayd ood haddana ku celin lahayd oo biyo qura ayuunbaa toddoba jeer ku celin lahayd dee taasina sax noqon mayso biyahaas biyo wax kuu daahiriyey noqon ma toddoba jeer miyaad maydhay marka dad biyo qura un ku celceliso dee toddoba jeer maad maydhin qof hal mar uun maydhay iyaad noqonaysaa markaa biyihii la isticmaalay ee ama najaaso lagu zuuriyey ama xada lagu kor qaaday mar dambe lama isticmaali karo oo najaaso kale laguma suurin karo xadana laguma suurin karo laakiin iyagu laf ahaantooda waa u aahir laf ahaantooda iyagu waa u daahir haddii kuwa najaasada aad ku suurisay aanay dee isbedelin oo najaasadii aanay bedelin sidoo kale meeshiina dee ay aahir noqotay meeshii aad waa inay aahir noqotay iyagiina aanay isbedelin xalaal markay saas markaa tahay wax markaa siyaado ahoo ku biirtay oo xaggii najaasada ka timidna aanay jirin haddii intaa laysla helo waxay noqonayaan iyaguna biyo daahira laakiin aan dib waxba u daahirinaynin kuwii aad ku weysaysatayna biyo daahiray ahaanayaan laakiin waxba dib u daahirin maayaan waxaa markaa shardi kale ayaa kusii xidhmaya soo doona dee waa inay qulataynkiina ka yar yihiin hadday qulataynkii ka badan yihiin waxba isticmaalku ma dhibo qaybta labaadee biyaha daahirkaee aan waxba daahirinayni wlmutaayiru waa biyihii wlmaaulmutaayiru waa biyihii isbedelay bimaa wax isku bedelay khaalaahu ku milmay min aaahiraati xaaluu markaa isaga oo markaa maagaas ama waxaas ku milmayaa shay daahira ah biyihii isbedelay ee isbeddelkoodaasi ka yimid shay daahirahoo ku milmay iyaguna waa biyo daahira laakiin waxba daahirin maayaan haddii biyihii sonkor lagu milo oy biyo sonkor la noqdaan biyo isbedelay maxaa isbedelay dhadhankoodii baa isbedelay sonkortii midabna bedeli mayso baa laga yaaba urna bedeli mayso laakiin dhadhankiibay bedelaysa biyihii dhadhankoodu isbedelay ama urtoodu isbedeshay ama midabkoodu isbedelay haddii isbedelkaasi isbedel markaa dee muuqdo oo markii lagu yidhaha waxaani waa maxay aanad waa biyo ku kaaftoomaynin aada odhanayso waa biyo sonkor leh waa biyo saabuun leh aad sidaa odhanayso biyahaasi biyo wax daahirinaya ma aha haddana waxaynu eegi waxaan bedelayoo wixii bedelayna hadduu shay daahira yahay sida sonkortii waa daahir mxuu ahaayey saabuuntii waa aahir mar hadday wax aahira uu yahay waxaan bedelay waxaynu odhanaynaa biyihii waa iska aahir laakiin waxba ma aahirinayaan oo biyo keliyaanay ahayna waxbaa la socda sidoo kale waxaan bedelay waa inuu mukhaalid yahayoo wax ku milmay waa inuu yahay haddaanu waxaani mukhaalid ahaynoo wax ku milmaya aanu ahayn wax adag oo biyahan ku dhex jira laakiin urtoodii wax ka bedelaya ama midabkoodii wax ka bedelaya ama dhadhankoodii wax ka bedelaya uu yahay isaguna mushkilad ma oo dib kuma keenayo biyihii sidoodiibay daahir mutahira isaga ahaanayaan haddii subag oo kaleo lagu daro biyihii subagii de waxaa laga yaabaa in biyihii urtoodii wax ka bedelo de isagiibaa dhex socda laakiin haddana waxaad arkaysaa dee subagii biyihii kuma milmayo uu dhex soconaya ka socnaanaya had jeer ama laynlayn buu noqonaya ama waa du adag yahayn doo fadhiyayaaba marka wuu ka dhex muuqanayaa mar hadduu ka dhex muuqanayo wax biyihii ku milmay ma aha sidaa daraaddeed biyihii way iska daahirinoo biyo wax daahirinaya ayay noqonayaan walmaa mutaayiru buu yihi markaa wahuwa almaa mustacmalu biyihii aahirka aha aan muahirka ahayni waa kuwii la isticmaalay iyo wاlmutagayiru bimaa khaalaahu biyihii isku bedelay wax ku milmay oo min aaahiraati waxyaalihii aahirka ahaaya marka waa sababtii aynu ulahayn qofkii haddii marka maalan uu doonayo inuu janaabadii ka maydho hadduu shaambo iyo saabuun iyo wax ismariyo dee markii uu markaa shaamboogii iska zuuliyo dambe ee biyaha dambe uu kusii shubayo meeshii markaa uu ka qaaday wixii biyaha bedelayey ayaa janaabadii ka kor qaadaysa laakiin biyahanu marka hore ku shubay deetana saabuuntii la falgalay ee saabuuntii isku bedelay iyagoo bedelan jirhkii maraya kuwaasi waxba u daahirin maayaan waa nin markaa biyo saabuunle ku weysaysanaya ama biyo sonkorleh ku weysaysa ama maaragtay waxa weeyaan wax markaa dee caanabo lagu daray oo midabkoodii isbedelay markaa waxba daahirin maayaan wa najisun qaybtii afraad waa biyo nijaasa wahuwa اladii xallat fiihi najaasaة biyaha najaastii isaguna waa laba qaybood qeybta koobaad aladii xallat fiihi najaasat biyihii ay najaaso degtay biyihii ay wax nijaasii uu ku duldegay uu markaa wax weyaan ku dhacay xalladu sideeda xallal maxalla meeshuu degay weeye markaa biyihii da markii nijaasada ay ku dhacdo waa sidii ay dhex degtay oo kale saasuu markaa xallad uga cabiray xallat fiihi najaasatu najaasa ay ku dhacday wa huwa walaal huwa biyahaasoo duuna alqulatayni laba quladood ka yar qaybta koobaad biyihii nijaasta ahaa waa biyihiioo yar oo najaasa taabatay biyihiioo yar waxaynu ugala jeednaa oo aan qulatayn gaadhin qulataynkana waa inagii hore usoo sheegnaye waxa weeye waa quladihii ama jalxadihii ama haamihii magaalada ama tuulada hajar la odhan jiray kuwaasna waxaa lagu qiyaasay in markaa waxa weeye mid waliba ay qaadaysay ay qaadaysay markaa laba boqol iyo wax laba boqol oo rodol iyo wax sheekha inoo sheegi doono ardaal inoogu sheegi doona laba rodol iyo wax marka labadii markii la isku geeyo de afar boqol iyo waxbay noqonayaan afar boqol iyo wixiina waa la buuxisayn hore usoo sheegnayoo shan boqol bay isla noqonayaan shan boqol oo rodol waxaa markaa haddii biyuhu intaa ay ka yar yihiin oo inagii markaa qiyaastana sheegnayo waxaynu nihi waa dhudhun iyo rubuc dhinac walba ah diraac ama dhudhun xusul aadami bani aadamka xusulkiisa ah oo aynu ku sheegnay inuu yahay afar iyo labaatan farood oo ballac u yaalla dhudhunkii waa afar iyo labaatan farood oo saa isu daba yaallo balaca u dhadhir maarata waxa weyaan bala eh, ballarka u yaalla diraaca iyo rubucii afar iyo labaatanka iyo haddana rubuc rubuciina maxay noqonayaan lix farood sow maaha afar iyo labaatan iyo lix farood maxay isku noqonayaan soddon farood si kale haddaynu u dhignana waa inagii nidhi dhudhunkii wuxuu noqonayaa laba taako taakadiina waa labaatan sentimitr marka afartan sentimitr buu dhudhunkii noqonayaa inta ugu yara lagu qiyaasay waa inta qaar ka badiyey way jiraan afartanka sentimitir rubciina waad ku dari oo maxay noqon toban sentimitir isku dar markaa konton konton sentimitiroo dhinacaas iyo konton dhinacana iyo konton hoos biyaha ay marka intaasi qaado ayaa maxay noqonayaan labadii quladood labadii quladood intaasay markaa isla noqonayaan waynagii marka litiradana ku sheegnay inta ugu yaray noqon karaana waa imisaynu nidhi boqol iyo iyo shan iyo labaatan litir baa ugu yaraan ay noqon karayaan waa kontonkii ood konton ku dhufatay saddexdan ood isku dhufatay ayay markaa ka soo baxaysa waaahiru ayru wamaau najisun wahuwa aladii xallat fiihi najaasatu waa biyihii najaasa ku dhacday wahuwa duuna qulatin markaa biyahaasi marba haddii najaasa taabatay biyuhuna aanay iyagu najaasada kor kaga hadday biyuhu iyagu ay dul marayaan iyagu ay ku imanayaan oo iyagu ay ku shubmayaan ma nijaasaynayso waa tii aynu soo marnay hore usoo aragnay waananu arki doonaa insha allahu tacaala laakiin hadii najaasadu ay ku soo dhacdo oo iyadu ay kor kaga timaado waa markaa marka ay nijaasaynaysaa aw kaana qulatayni fatagayara qaybta labaad ee biyaha markaa nijaasta ihi qaybta labaad ee biyaha nijaastii aw kaana qulatayni ama biyihii laba quladood dhammaa yani waxa weeye boqol iyo shan iyo labaatan litir waaba yihiinba laakiin nijaasaa ku dhacday fatahayara ee haddana isbedelay nijaasadii markii ay ku dhacday hadday isbedelaan qulataynkii waa biyihii badnaaye iyo wixii ka sii badnaa iyaguna nijaas bay noqonayaan marka biyihii halkaasaad u joogsanaysaa wax qulatayn gaadhay iyo wax ka yar wixii qulatayn ka yaraa hadday nijaasadii taabato saasay nijaas ku noqdeen wixii qulatayn ka badnaana hadday najaasadii ku dhacdo najaasadii waxba yeeli mayse haddaanay bedelin oo ama midabkii isbedelin ama dhadhankii isbedelin ama urtii hadduu doono isbedelkaasi haba yaraado u fiirso way kala duwan tahay tan iyo kii daahir khayru mudahirka ahaa daahir khayru mutahirka mutahayir baa inoogu jiray biyo isbedelay isbedelku halkaa waa inuu bato ayaa la odhanaya haddii isbedel badan aanu noqonin ee isbedel yar oo khafiifa uu yahay dhib ma laha oo biyaha waa layskaga dahaaro qaadan laakiin halkan najaasada markaynu joogno isbedel yarba haddii laga dareemo oo najaasadii ay biyuhu isku bedeleen waxaynu odhanaynaa biyahaasi biyo nijaasay noqdeen oo lagu dahaaro qaadan maayo biyihii qulataynka ahaa haddaanay isbedelin najaasadii haba ku dhacdo haba dhex taalo waxba markaa waxa weeyaan kaa dhibi mayso xataa haddii kaadiya lagu shubay bay yidhaahdeen soo boqol iyo shan iyo labaatan litir maad haysa kaadiya lagu shubay maxay noqotay boqol iyo lix iyo labaatan litir wax isbedelana kumaad arag boqol iyo lix iyo labaatankaba waad isticmaalaysa oo xataa markaad boqol iyo shan iyo labaatan isticmaashay maxaa soo haray hal litir baa soo haray kaa miyaad ka tegaysa isagana ka tegi maysid baa la yidhi kaadidii waa la liqay oo biyahan ka badan iyaa liqayoo iyagiibaa markaa dhalandoorin ku sameeyey oo dhalandooriyey marka wixiiba wada biyuunbuu noqdee waad iska isticmaalaysaa aw kaana qulatayni buu yidhi ama laba quladood gaadhayeyba laakiin fatagayara isbedeley walqulataani labada quladood khamsu miati ritlin waa shan boqol oo rodol bilbakhdaadiyi marka rodolka reer bakhdaad lagu cabiro taqriiban fil asaxi buu yidhi shan boqol weeyi ugu dhowaan sida sixada badan fil asaxi iyo waxaa hadaad aragto khilaaf baa jiro weeye khilaaf baa jira weeyaan marka yani waxaa la isku khilaafsan yahay shanta boqol maxad lagama maarmaanaba mise waa ugu dhowaan oo wixii ka agdhowi waa caadi markaa sida saxda waxa weeyaan buu yidhi shan boqol iyo wixii ka agdhow waa isku midoo waa qullatayn qowl kale ayaa wuxuu leeyahay mayanee shan boqol oo go-an waa inay noqdaan oo aan waxba ka dhinnayn wixii ka agdhowi socon maayo laakiin sida sixada badan buu yidhi ilan weynagii soo sheegnayoo markii ibnu jurayj uu yidhi quladihii reer hajar baan arkayoo waxaaban arkay iyada oo markaa qirbo waliba qullo waliba qaadaysa buu yidhi laba qirba iyo shay laba jalxadood iyo markaa wax jalxad walibana boqol bay ahayd boqol rodol markaa wixiina shaafici wuxuu ka dhigay uun kala badh marka markay jalxad waliba boqol litir ahayd midiibana waa laba waxaan ujeeda laba eh, quladiiba markay laba jalxadood iyo iyo badh iyo wax ay ahayd jalxad walibana ay boqol rodol ahayd dee labadii jalxadood waxay noqonayaan laba boqol wixii yaraaye siyaadada ahaana jalxad barhkeed buu ka soo qaaday shaafici markaa an boqol waxay noqotay laba boqol iyo konton quladiiba laba boqol iyo konton rodol bay noqotay quladii kalena laba boqol iyo konton oo laba jalxadood iyo wax ah markaa maadaama wixii uu mudda shaafici buuxiyuu bar ka dhigaye barkaba inuu ka yaraabaa suuragala laba jalxadood iyo wax markan la yidhi ee shaafici uu jalxad barkeed ka dhigay wixii dee inuu ka yaraabay u badan tahay oo dhici kartaba sidaa daraadeed in shantii boqol wax yari ka dhinmo hal rodol oo kale ama laba rodol inay ka dhinmaan dhib keeni mayse bay yidhaahdeen faslun wa juluudu lmaytati tahuru bidibaaqi ilaa jilda alkalbi markaa qolyaha minhaajka iyo akhrista waxaa laga yaabaa de isilaax gaarahoo waxaa jira fil asaxidani markay minhaajka ku timaado macno gaaray faa'iideysaa oo in khilaafkani aanu imaamu shaafici ahayne dadkii ka sokeeyey uu yahay iyay faa'iideysaa laakiin arintaasi kutubtii ka horeysay nawowi uma taalo imaamu nawowi unbaa macnaha noocaasa isaga isticmaalay ee halkan laga fahmi maayo in khilaafkani aanu shaafici ahayne raggii ka dambeeyey uu yahay laga fahmi waayo walow xaqiiqa ahaan dadkii ka dambeeyey haddana uu yahay laakiin haddana isilaax ahaan isaga ugu gaar ma ata shaafici iskhilaafo isagu fil asaxi wuu iska odhan karaa faslu wajuluudu lmaytati hargihii baktigu tahuru way daahiroobi buu yidhi bidibaaqi markuu inoo sheegay in biyihii wax lagu daahiriyo iyaa wuxuu doonayaa inuu jiro wax kaloo wax lagu daahiriyaa inuu inoo sheego biyaa wax lagu daahiriyaa sida badan biyihiina soo aragna laakiin waxaa jira wax kaloo wax lagu daahiriyo oo waa dibaaqa iyo magdinta wa juluudulmeytati hargihii baktigu tahuru way daahiroobi bidibaaqi markii la magdiyo ilaa jilda alkalbi wاlkhinziiri haragii ayga iyo doofaarka mooyaane kuwaas ayga iyo doofaarku noloshiiba nijaas bay ku ahaayeen sidaa daraaddeed haragoodii bakti markay bakhtiyeen kadib magdintu waxba u tari mayso wamaa tawallada minhumaa wixii labadoodu iska dhalaan haddiiba ay dhacdo in ay iyo doofaar wax iska dhalaan wixii ay iska dhalaan dee iyagunbuu la mid yahay aw min axadihimaa ama midkood iyo xayawaan kale wixii ay iska dhalaan midkood iyo xayawaan kale sida aygii iyo dacawadii oo kale wixii ay iska dhalaanna isna aygunbuu raacayaayo isagana haragiisu daahiroobi maayo afartaa iyun baan haragoodu daahiroobay aygii iyo doofaarkii iyo labadooda wixii ay iska dhaleen iyo midkood iyo xayawaan kale wixii ay iska dhaleen wa cadmulmaytati baktiga laftiisii sida geesihii oo kale wa shacruhaa ama shacaruhaa iyo timaheedii najisun nijaas weeyi ila alaadamiya bani aadamka mooyaan wuxuu inoo soo yar horeysiiyey markaa baktigii inuu nijaas yahay baynu halkan ka fahanay waana inoo iman doontaa nijaasaadka marka la tirinayo way inoo iman doontaa baktigu inuu nijaas yahay laakiin maadaama magdintu ay haraggii ka hadlaysay ayuunba wuxuu inoo sheegayaa baktigu waa nijaasidiisaba bani aadamkubuu halkan ka soo reebay dee laba kalena horaad usoo aragteenoo bani aadamka la socdo iyagana la soo reebayey saddexdubana dib bay inoogu iman doonaanoo sheekhu mar dambe ayuu sheegi doonaa laakiin halkan waxa loo socdaa baktigii nijaasta ahaa ma aha un waxaa nijaastii hilbihiisa iyo baruuriyihiisa un maaha ee xataa timihiisu waa nijaas lafihiisu waa nijaas xataa geesihii wixii baktiyey geesihiisi waa nijaas oo markaa foolkii maroodigu soo gelayade maroodigii baktiyey foolkiisi muxuu noqonayaa isna de waa cadmu lmaytati soo maha baktiga wuxuu noqonayaa laftiisiibuu noqonayaayo dee waa nijaas timihiina waa saasoo kale iyaga markaa magdintanna waxba uma tarto haddaad magdiso haraggii timihii ku yaalay wa inagii hore usoo sheegnaye ma daahiroobayaan haragga laf ahaantiisuunbaa daahiroobaya laakiin timahani daahir maaha sidaa daraaddeed haddaad haraggii huwato ood salaadii ku tukato haragii la magdiyey intaad huwato hadaad salaadii ku tukato iyadoo timihiina ay ku yaalaan dee salaadii ku ansixi mayso sidoo kale haddaad goglato oo dhinacii timaha lahaa aad isa soo xigsiiso dhogortii aad xaggaaga soo mariso iyadana salaadii ku ansixi mayso laakiin haddaad boggii xaggaaga soo mariso ood dhabarka u dhigto oo timihii hoosta maraan adigu waxaa taabanaysaana ay noqdaan markaa waa haragga boggiisii uun oo timihii aydaan istaabanaynin maxay salaaddii noqonaysaa salaaddii mid markaa ku asaxday iyay noqonaysaa biyihii baynu dib ugu yar noqonaye sheekhu biyihii afar buu inooga dhigay afar buu inooga dhigay inaguna qaab markaynu isugu celino maxaynu ka dhigi jirnay saddex baynu ka dhigi jirnay biyo aahiroo muahira iyo biyo aahiroo hayru muahira iyo biyo nijaas markaasaynu haddana mid walba u kala qaybin jirnay laba qaybood biyihii aahir muahirka ahaa ama ahuur hadii lafdiga ahuur lagu yidhaahdo waa aahir iyo muahiroo la soo gaabiyey aahirun muahirun inta odhan lahayd maxaad odhanaysaa uun ahuur ahuur haddaad tiraa labadii baa ku jira wey marka biyihii ahuurka ah maxaynu kala qaybinaynaa makruuh iyo iyo hayru makruuh ahuur makruuha iyo ahuur aan makruh ahayn waad garatay waay kale yihiin aahir ayru muahirkiina maxaynu ukala qaybinaynaa labun baynu uqaybinaynaa maxay kala noqonayaan mustacmalkii iyo iyo mutaayirkii najiskiina labaynu ukala qaybinaynaayo qaliilkii iyo iyo kaiirkii weeyi qaliilkii bimujarad mulaaqa inay kulmaan buu ku nijaasoobayey kaiirkiina bitaayur buu ku nijaasoobay maanta in sha allahu tacala halkaas ay iskaga ekaado wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed wallah aclam